بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل الذي يلزم كلازميا أما واجبيا للميت ميت كان واجبيا أربع خصال وأفر تلمامود أما أفر خصلضود afar qodob ayaa meydka u waajibaya gusluhu waa maydhidiisa meydka la maydhayo qodobkeenna koobaad meydka waa in la maydhaa wa takfiinuhu waa in la kanfo oo meydka la asturaa wa salaatu calayhi wa salaatu waa salaad calayhi dushiisa lagu tukado waa in meydka lagu dul tukadaa waa qodobka saddexaad wadafnuhu waa aasid meydka la aaso afartaa qodob ayaa meydka u waajibaya afarta qodobba xagganu ku faahfaahin doonaa faslun aqalulgusli maydhiga inta ugu yari tacmiimu bedanihi waa jidhka oo la wada gaadhsiiyo bilmaai biyo la wada gaadhsiiyo jidhka ayaa biyaha la wada gaadhsiinayaa wa akmaluhu ka ugu dhammayska tiranina an yaksila waa inuu maydho sawatayhi labadiisa cawro waa inuu maydho wa an yuziilo waa inuu tirtiro alqadara wixii qurun ah min anfihi sankiisa waa inuu ka tirtiro wa an yuwadi'ahu waa inuu u weyseeyo wa an yadluka waa inuu jijibiyo badanahu jidhkiisa bisidri caleen gob waa inuu ku jijibiyo wa an yasuba waa inuu ku shubo almaaa biyaha calayhi meydka dushiisa alaaan saddex jeer waa inuu ku shubo faslun aqalulkafani kafanka inta ugu yari thawbun waa maro marada oo yacumuhu wada camimaysaoo jidhkiisa wada gaadhaysa wa akmaluhu ka ugu dhammayska tiran lirajuli rajulka iyo ninka markaynu eegno halaau lafaa'ifa waa saddex maro oo dhaadheer walilmar'ati gabadhana khamiisun waa khamiis iyo maro weyn wa khimaarun iyo hagoog wa isaarun iyo hoos gunti wa lifaafataani iyo laba maro oo dhaadheer faslun arkaanu salaati اljanaazati salaada salaatuljanaazada a arkaanteedu sabcatun waa toddoba alwalu ka koobaad anniyatu waa niyo la niyoodo athaani ka labaad arbacu takbiiraatin waa afar allaahu akbar athaalisu ka saddexaad alqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ninka karaya alraabicu ka afraad qiraa'atu alfaatixati waa faataxa akhris in faatixada la akhriyo alkhaamisu ka shanaad wa asalaatu cala اnebiy in rasuulka lagu saliyo sala allahu alayhi wasalam bacda haaniya talabaad dabadeed asaadisu ka lixaad waa adducaau in loo duceeyo lilmeyiti meyidka in loo duceeyo bacda haaliati ta saddexaad dabadeed asaabicu ka toddobaad assalaamu waa in la salaama naqsado oo assalaamu calaykum la yidhaah faslun aqalu defni aasida inta ugu yari xufratun waa god taktumu qarisa raa'ixatahu meydka urtiisa wa taxrusuhu ka dhowrta min asibaaci dugaaga wa akmaluhu inta ugu dhammayska tiranina qaamatun godka qofka lagu aasayaa waa inuu joog la egaado wa basdatun iyo welibana gacmotaagid wa yuudacu waxa la dhigi khaduhu meydka dhabankiisa cala turaabi carada dusheeda ayaa la dhigi wayejibu waxa waajibi towjiihuhu meydka in loo jeediyo ila alqiblati qiblada xaggeega in loo jeediyo faslun yunbashu waa la qodayaa almeyitu meydkii liarbaci khisaalin afar qodob ayaa dartood loo qodi lilgusli maydhi baa loo qodi haddaan la maydhin idaa lam yatagayar hadduuna doorsoomin weeyaan walitawjiihihi ujeedin baa loo qori loo qodi ila alqiblati qiblada loo jeedinayo welilmaali maal baa loo qodi idaa dufina marka la aaso macahu meydka miciisa welilmar'ati gabadhiina waa waxaa loo qodi idaa dufina marka la aaso janiinuhaa uurjiifkeegii macaha maceega marka loo lala aaso oo wa amkanad ay suurtagal noqoto xayaatuhu inuu noolaadaa faslun alisticaanaatu kaalmooyinku arbacu khisaalin waa afar qaybood mubaaxatun mid bannaan wa khilaafu owlaa mid laga habboon yahay wa makruuhatun mid la karaahiyeysto wa waajibatun iyo mid waajiba falmubaaxatu ta mubaaxa ee la banneeyaa hiya taqriibulmaai biyaha oo lasoo loo soo dhoweeyo weeye qofka wa khilaafulowlaata laga haboon yahe owlaha khilaafsanina hiya sabulmaai biyahoo loogu shushubo calaa naxwi mutawadi'i ka weysaysanaya oo kale weeye walmakruuhatu takaraahiyadiihina hiya waa limankii yaqsilu maydhayay acdaa'ahu xubnihiisa walwaajibatu tawaajibkiihina hiya lilmariidi mariidkay u sugan tahay cinda alcajzi markuu waxba kari waayo mariid aan waxba awoodeynin ayay taasina usugan tahay oo la odhanayaa waajib bay tahay markaa culima haddaba halkan waxaynu ku arki doonaa meydka axkaamta ku tacalluqda meydka axkaam baa ku tacalluqda qofku hadduu markuu geeriyoodo axkaam baa imanaysa geeridu horta waa maxay geeridu waa maxay siday u eg tahay talow mawdku siduu u eg yahay ragga qaar waxaa la yidhi mawdka si alla si wegi ayaa garan de ilahay baa garan qole waxay idhahdeen war maye waa calaa suurati cabshin wan sawirkii oo haddalo xaggay ka keeneen ilaahay baa xaqiiqada og geeridu waa wax ilaahay abuuray inay makhluuq tahay baynu ognahay oo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi huwa aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum mawdkaasi calaa suurati kabshi kuwa ku tilmaamay waxay ka keeneen aakhare marka la tago ahlu buur yar baa la dul keeni doonaa wan markaasaa la odhan doonaa ma garanaysin ahlunaarka iyo ahlu jannihiiba markaasaa la biraynaya waxay idhaahdeen anagu geerida waxaanu uhaysanaa hadda malaga ma aha nafta qaadaya geeri baa laga hadlaya mawd baa laga hadlaya mawdka markii la yidhi hala tilmaamo waxay fuqahadu yidhaahdeen mufaaraqatu ruuxi aljasad baa mawd loo yaqaana naftaadu markay ka faaruqdo jidhkaaga ayaa la odhanayaa mawt wuu geeriyooday qole waxay idhahdeen mawtku waa carad waxaan la arki karaynin carad oo laakiin yudaad lxayaa nolosha kasoo horjeeda nolosha ayuu la dagaalama ayuu kasoo horjeedaa qole waxay idhahdeen mawtka waxaanu ku tacriifinaynaa waa inqiaacu lxayaati can ilbadani inqiaacan taaman waa in noloshu ay ka go'do jidhka si dhammaystiran calaamadaha jira haddaba lagu garto qoladeena adibadu waxyaabaha ay iyagu calaamadaha ay eegaan mowtu dimaaq bay iyagu qiimeeyaan mowtu dimaac ayay qiimeeyaan maskaxdu inayna shaqaynaynin ayay eegaanay ictimaadaan ama xaala dimaaqiya tabcau cala alyaqiini biinqiaaci alxayaat inqiaacan taaman taasaan anagu eegnaa yidhahdeen qolooyinkan maxaan ku dhaha adibadu culimadeenna fuqahaduna waxay eegi jireen nabadaatulqalbiga qalbigu inuu gariirka daayo qalbigu inuu gariirka daayo calaamadihiisana waxay idhaahdeen gomadaha oo soo gota oo soo raaraca iyo sankoo qalloocda iyo dhafooradoo jiita ayaa astaamaha qofku inuu dhintay calaamadda u ah lagu garanaya haddii qofku waxay fuqahadu odhan jireen imaamu shaafici laftiisu deg deg haddii qofku ay geeri ugu timaad yaan horay loo aasine bal horta ha la hubsado qofku inuu dhintay iyo inuuna dhiman haddaba tajhiiska iyo janaasada dedejinta la dedejinayaa waxay iman kartaa oo qura bacda yaqiin اmowt tayaqun اlmowt markii la hubsaday inuu geeriyooday unbaa la odhanayaa sunnihii hadduu taagan yahay aynu dedejinno ayaa la odhan waxba dhacdo sida la og yahay mararka qaar mowdka laftiisa ama qofka in qalab lagu xidho ajhizo ayaa lagu xidhaa istinaaciye ah maskaxda ajhisadaa marka qofka qalabkaa marka la geliyo waxaa suurtagala qofki inuu iska diiranaado sanado waaa laga yaabaa inuu si shahiiqii iyo zafiirkii inuu yeesho u qaadanayo naqas waxna inuu nuugaya la moodaya oo de waa kan waa lagu xidhay qalabkan oxygiinka waxna wuu soo celinaya kii alyar shaaron la odhan jiray imise sana ayuu qalabkaasi ku xidhnaa toddoba sanoo dhadhow baan filaya soo saama idha haddaana khaldanayn kolley timeka aad uma hubo laakin muddo aada u dheer ayuu maatidii filistiin markii uu gumaaday u laayey ayuu ilaahay ku saliday dee imtixaanadiisii mid kamid a waxa weeye maskaxda ayuu xanuun kaga furmay iyaguna waxay sameeyeen qalab bay ku xidheen de waa toddoba san unbaa warkiisa lala'aa muu nool yahay muu dhintay kolkaa qalabkaa haddii lagu xidho qofku waxaa laga yaabaa inuu iska diranaado dee qof halkaa kuu jiifo un ku ahaado isbedel yeelan maayo waxaad mooddaa waa kan dee iska diran naqaskii inuu qaadanayo ka imanayo dee eh, shahiiq iyo zafiir bale ayuu noqonaya fuqahadu waxay yidhahdeen haddaba qofka qalabkaa lagu xidho haddii laga gooyo talow diintu maxay ka qabtaa dee wuu dhimanaya waa la og inuu qofkaasi meyd yahay haddii laga gooyo qalabkan ku xidhan ma la odhanayaa qaatil waa ka gooyaa mise ha xidhnaada weligiiba ha inoogu xidhnaada qalabkaa qole waxay yidhahdeen war haddii qalabkan ku xidhan dee warasadu leedahay ha looga gooyo hadduu meydku leeyahayna kan jiifa hadduu leeyahay oo dhaxalkiisi u yahay ha loo daayo qole waxay yidhahdeen war maya e sidaa maahee waxa weeye qalabkan ku xidhan meydka in la kala qaado ayaa fiican oon marnaba la odhan ninka goyntiisu waa waa mashruuc ama kudayntiisu waa mashruuc ma isagaa le oo hantidiisiibuu ka go-ayaa mise warasada iyo dad kale hadday hantidiisa tahay ha loo daayo way banaan tahay hadda maaha lagama hadlayo waa lagu daynaya weligiiba waa jaais in loo daayaa haddii warasadu leedahayna waa in looga gooyaa qolana waxay yidhahdeen may ee gebi ahaanba waa in laga jaraa fuqahadu masalada way ku kala aragti duwan yihiin waxay dhahdeen dawaduba marka hore waajib ma ahayn qof lahuba inuu dhimanayo in la daweeyo dee waajib kuguma aha kolkaa qofkan waaba la arkaaye qalabkan ku xidhani waxa usoo kordhinayo oo la og yahay ma jirte maxaa lagaga haynaya ha laga saaro qolana waxay dhahdeen oo miyaan loo arkayn qaatilu nafba kaka saara masaladu aad bay runtii u dood kululaatay laakiin saxdu waxa weeye qalabkaasi waxa weeye waa saatir wuxuu asturayaa uun qofkani inuu dhintay in la garto unbu asturayaaye wax alla wuxuu hayo wax alla wuxuu celinayo dee waa tii alla markay timaado cid celin kartaa ma jirto waxa wey waa meyd la asturay un weeyaan calaamadahaasi waa calaamadaha lagu garan karayo inuu qofku dhintay dhafooradu inay gotaan ay jiibmaan gomaduhu inay soo raaracsamaan indhihiisu inay qofka taagmaan qofku inuu cuslaado waxyaaba badan nabadaadki in la waayo waxyaaba badan baa astaama u ah oo lagu gartaa haddaba meydkaa marka geeridiisu ay xaqiiqo noqoto maxaa maxaa la rabaa maxaa meesha imanaya meydka ilaa shan xaq iman jiray sow aha innagu waxaynu ka hadlaynaa maxaa waajibaya afar qodob baa waajibay buu ina yidhi afarta qodob ee meydka waajibaya u waajibay kow waa in la maydho laba waa in la kanfo saddex waa in lagu tukado afar waa in la aaso afartaa qodob buu sheikhiinu meesha keenay oo afartiba meydka way u waajibayaan uu ina yidhi afartaasi meydka kuma waajibayaan wuba dhintaye maxaa isaga saaran meydo waad dhimataye maydha miyaa lagu odhan ma nin dhintay baa maydhanaya cawrada astur ma nin dhintay baa cawradiisa asturaya oo mdee eh, iskanfaya may waxaasoo dhani ma jiraan afartaa qodob ayaa meydka u waajibaya laakiin dadka inta og ayay waajib ku yihiin culimadu waxay dhahdeen waa ficilada inta waajibka ihiye wixii maalee baxaya haddii xabaasha la iibinayo ama kafanka lasoo iibinayo ama lagu qaadayo gawaadi oo xabaalaha lagu aasaaba ay fog yihiin kharashka baxaya dee dadweynaha lagama lagama wada rabo isagaa laga rabaa hantidiisa war maxay hantidaadu tahay baa la odhanaya maydow maxay hantidiisu ahayd intaan la dhaxlin baa la odhanayaa ha laga gooyo hadduuna maydku hantiba ka tegin hadduu nool yahay yaa biilin lahaa baa laodhanaya away qaraabadiisii biilin lahayd kuwii biilka uu ku lahaan lahaa ayaa la odhanaya xabaasha u iibiya oo kafanka u keena oo wixii lagu qaadayay diyaariya oo ka maydhaya hadduu lacag qaadanayo dee diyaariya haddii maalan dad biilyaane ayna jirin lamaba garanayaba muslimiinta maalqabeenkooga ayaa laga rabaa inay iyagu ay meydka hawlihiisaa dhamaystiraan maalqabeenka muslimiinta laga rabaa inay meydkaa ah ay dhamaystiraan haddii musl haddii taa la waayo oo taa lafteedu cafwan muslimiinta maalqabeenkeega baytulmaalkaa ka horeynaya bankiga islaamkaa ka horeynaya ilan bankigaa mid dhexe ahe oo dadka baahan wax looga qaadaaye bankiga haddii la waayo ama baytulmaalka muslimiinta maalqabeenka muslimiinta ayaa la odhanaya sidaa ayay u wareegi doontaa culimada qaar waxay dhahdeen mid shanaad hana loogu daro qaadidda meydka la qaadayo ee laga qaadayo halkuu ku dhintay ilaa halka lagu aasayo taa lafteedu waa waajiba noogu dara bay yidhahdeen shan arimood baa u waajibay haddaba meydkii faslun alladii ka yalzamu waajibaya lilmeyiti cala lmeyiti ma odhan muxuu hi sheekhu lilmeyiti meydka ka u waajibayaa arbacu khisaalin waa afar khasladood afar tilmaamood ayaa meydka u waajiba o asluhu meydka waa in la maydho mar hadduu dhintay waxaa la odhanayaa meydkii ha la maydho asluhu maydhigaasi waajib buu noqonaya in meydka la maydhaa waxaa laga qaatay xadiidka bukhaariga iyo muslimku ay wariyeen ninkii muxrimka ahaa ee hashiisa ka dhacay ee dhintay rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam igsiluuhu bimaa'in wasidrin amarkuna dee wuxuu keenayaa wujuub igsiluuhu buu rasuulku leeyahay salى اllahu alayhi wasalam igsiluuhu maydha buu rasuulku leeyahay waxaan arkaynaa amar in layna saaray ficilkii rasuulkana ka mid buu ahaa oo dee inantiisii waa kii lahaa faatime markuu la hadlayey maydha oo an ka dhig saddex ka dhiga an ka haddaad u aragtinina siyaadisiinna siyaadiya waa kii lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam haddaba in la maydhaa meydka waajib wey ma meyd oo dhan baa la maydhayaa talow mise qodobkan waa lagu kala duwanaani oo meydkuu ku kala duwanaani waa meydka muslimka ah meyd muslimihi hadduu jiro waa la maydhi oo sidaasaa loo gelaya meyd muslima maxaa inaga baxay markaan muslim idhaa shardi waa inuu meydku muslim yahay kaafir gaalkii baa iga baxay gaalka waxaa loo kala qaadaa anwaacdiisa kala duwan oo dhan inay xarbi yihiin gaalku inuu xarbi yahay iyo inuu murtad yahay iyo inuu dimi yahay iyo inuu muaman yahay ama musta'man yahay ama inuu cahdi leeyahay ilaa shantaasaa loo kala qaadaa hadduu gaalku murtad yahay ama uu xarbi yahay wax alla wax u sugani ma jirto salaad horta waaba xaaraan aasida iyo maxaan ku kanfida iyo waxaasoo dhan fuqahadu ma qaba gaalka xarbiga a ah gaar ahaan wuxuu inoo keeni doonaa abushujaaca aan ku arkaynaa nadmigiisa wayustaru lxarbiyu bituraabi wajaaza an yurma ila lkilaabi wuxuu ihi wayustaru lxarbiyu bituraabi gaalku hadduu xarbi yahay oo dagaal aad ku wada jirtiin bohol yar iskaga rid wayustar lxarbiyu bituraabi meel yar dooxa u faadhfaadh meel yar kolkaa ku rid wayustar xarbiyu bituraabi waa caro ku dul shub wey carun ku dul shub wajaaza an yurma ila lkilaabi way iska banaantah in ayda la siiyaana hadday aydu ay naga gaajoodaan waa la siinayaa waa hadduu xarbi yahay xeerkiisu waa sidaa haddii una xarbi ahayn oo uu yahay gaalkani musta'man uu yahay ama kuwii kaleba uu yahay waana la aasi laakiin wax salaada oo lagu tukanayaa ma jirto oo axkaamtan kale waa loo samayn karaa laakiin maydhi iyo salaad iyo waxaas waa la iska daynaya o waxaa kaloo laga soo reebay qofkaas ee la maydhayo hadduu shahiid yahay shahiidku waa saddex qaybood inuu yahay shahiidun fi dunya waalaakhira inuu yahay shahiidun fi dunya faqa inuu yahay shahiidun fi laakhira faqa saddexdaasa shahiidka loo qaybiya hadduu shahiidku yahay fi dunya waalaakhira waa ninka gaalada macrakadeeda ku dhinta gaalo iyagoo ishaya ninka geeriyooda gacan gaalo ayuu ku dhintay isagoo u dagaalamaya liiclaa'i kelimat illaah kelmadda ilaahay inay kor noqoto ayuu u dagaalamaya ninkaa maxaa la odhan markaa waa shahiid fi dunya waalaakhira lana maydhi maayo laguna tukan maayo waxa weeye isaga waxa weeye ilaah shahiidbaaba loo bixiyeyba shahiidbaaba loo bixiyeyo isagu de xataa sakaraad ma leh quraanjo yaroo qaniintay ayaa sakaraadkiisu la xanuun yahay quraanjo yaroo sidaa u qaniintay ayuu sakaraadkiisu la xanuun noqonaya kolkaa qofkaa shahiidka ah isaguna sidaas ayuu warkiisu yahay waa shahiidun fi dunya walaaakhira adduun iyo aakharaba qofka shahiid lo odhanayo gaal ayaa dilay isagoo ilaahay diintiisa koryeelkeega u dagaalamaya waxaa jira mid la yidhaha shahiidun fi dunya isna lama maydho shahiidun fi dunya hadduu yahay shahiidun fi dunya waxa weeye nin adduunyadan axkaamta shahiidka qaadan laakiin aakhre naar tegaya muslimiintuu ka barbar dagaalamaya oo gaaluu la dagaalamaya laakiin hadaf kale iyo ujeeddo kale ayaa ku jirta hadaf kale liiclaai kelimat illaah uma dagaalamayo ujeeddo kale iyo dan kale ama waa munaafiq ama waa shaqaale iyaga u shaqaynaya ama dan kale iyo ujeeddo kale weeye hadafkiisu waxaa la idhaha ninkaa dee inagu niyadiisa miyaynu ognahay inagu niyadiisa ma ogin naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir kolka inagu dusha sarun baynu qiimaynaynaayo yaan la maydhin unbaa la odhanaya yaan la maydhin yaa lakafi sidaa lagu aasun baa la odhanaya axkaamtii shahiidka ayaa ayaa la siinaya waa adduunyada laakiin aakharo dee waa nin ahlunaara weeyaan shahiidun fi dunyaba kaana loo yaqaana shahiidun fi laakhira ayaa jira mid la odhanayo ayuu shahiid noqonayaayo ajri dee abaalkii shahiidka ayuu qaadanaya laakiin adduunkan axkaamta shahiidka male waxa weeye gabadha umusha ku dhimata iyo iyadoo umula gabadha dhimata iyo qofka maxaanku idhaahdaa biyuhu qaadaan iyo ka guryuhu ay ku dumaan iyo axkaamta noocaasoo kale ashuhado ayaa la siiyaa oo axkaamu shuhadaa wey laakiin haddaba gabadhaa umusha ku dhimatay la odhan maayo yaan lagu tukanin la odhan maayo yaan la maydhine iyada waa aakharo unbay axkaamta shahiidka leedahaye adduunyadan axkaamtii qof caadiya bay leedahay shahiid fi dunya ma aha waa shahiid fi laakhira ayaa loo yaqaana shahiidka haddaba fi dunya waalaakhira iyo shahiidka fi dunya faqad labadaa shahiid baan la maydhin laguna tukanin midna waxaa loo badinaya inuu yahay min ahli اljanna hada naxsibu waa shahiidun fi dunya waalaakhira midna waaba fi naarba waa shahiidun fi dunya faqad salaad in maydhiga horta halkaasaynu kaga baxnay alladii ka yalzamu u laazimay lilmeyiti meyidka ka u laazimay arbacu khisaalin waa afar qodob ama afar tilmaamood asluhu waa maydhi la maydho meydkaa in la maydho ha la maydho meydka ayaa la odhanaya usligaa iyo maydhidaa ummaddu way ku ijmaacday in meydka la maydhayo haddaba haddii la maydhi kari waayo uu cudurtoobo meydkii in la maydhaaba wuu cudurtoobay wuu googo-ay oo wax la maydho iyo wax kaleba waa la kala garan waayeyba ama sidaaba ma ahee meydka laftiisa ayaa nin ah gabadh ajnabiyunbaa la joogta laakiin gabadhu waa mid xoog badanoo xabaashi way qodi karaysaa xabaashi way u qodi karaysaa ninkeegiina ma aha way aasi kartaa laakiin maydhi waa loo gebagabaynun hadday gabadhi ku agdhimato ninka uu ajnabi ka yahay gebagebayn mooye dee maydhi maleh wa takfiinuhu waa in takfiin kafan waa in loo sameeya oo meydka la asturaa takfiin baa la samaynay oo waa la kanfi waxaa laga qaatay xadiidkii in la kanfayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay xadiidka saxiixeynka ku yaala kafinuuhu fii thawbayhi aladii maata fiihima waa qofkii muxrimka ahaa oo isagoo xaj xidhay geeriyooday buu rasuulku lahaa kafinuhu kanfa oo astura haddaba meydka in la kanfayo taa ayaa iyadana laga qaatay wuuna u waajibay in la kanfaa dadka nool buuna waajib ku yahay waa qodobka labaad ka saddexaad wasalaatu calayhi waa in lagu tukadaa meydka haddii uuna ahayn dee shahiidkii wasalaatu calayhi waa lagu tukanayaa meydkii waa lagu tukan rasuulka sala allahu calayhi wasalam xilligiisii dee dadkii la aasi jiray ama geeriyoonayey waa lagu tukanayey wasalaatu calayhi wa dafnuhu waa haddana in la aasaa meydka waa la aasi dafni aasid aasidu waxa way dhulkaa loo qodi laakiin dhulka inaynu dhisno lama ogola oo kolley axkaamta aasidu way noo iman haddaad tidhaha meydka saw lama qarinayo lama asturayo oo lama diidano dhibkiisu inuu dadka soo gaadho isagana in la dhibo oo bahalka iyo dugaagu ay dhibaan dee ka warram haddaan xabaal yar dhulka dushiisa uga samayno xabaal yarun kor haddaan ugu taagno xabaal meydkii la eg oo dhis ah oo bahalna una faqan karaynin haddaan dushaba ugu dhisna ka warrama haddaan sanduuq yaroo adag adag oo qasnad ka samaysanan dhexgelinnon halkaaba iska dhigna ka warrama lama ogola waa inaan defni samaynaa acid waa inaan samaynaa afartaa qodob ayaa meydka u waajibay mid shanaad bay culimadu ku dareenoo waa in may halkuu ku dhintay ilaa halkan lagu aasayo la qaado ilan lilwasaa'ili xukmu lmaqaasid baynu haynaaye iyadoo welibana hey-a musria aan loo qaadayn oo ay mamnuuc tahay hey-a musria lama ogola hey-a musri hey-a musria waxa weeye meydka hadday laba nini isla qabtaan sidii maxaanku idhaahdaa beriiskii laba nin buu midina labada lugood qabtay midina labada gacmood buu qabto way la yaaceen ha saasaan meydka uqaadaynaa bay yidhaahdeen war hay-adani hay-a musri'a ah weeyi looma baahna meydka in sidan loo qaado isaga si si wanaagsan oo qurxoon oo ixtiraam leh inaynu u qaadno oo hoygiisa iyo gurigiisa aynu u geyno ayaa inaga ina saaran faslun alladii ka yalzamu u laazimayo lilmeyiti meydku arbacu khisaalin waa afar khasladood gasluhu waa maydhi maydhiga la maydhayo waa kow wa takfiinuhu waa kanfida la kanfayo waa laba wasalaatu calayhi waa ku tukashada lagu tukanayo waa saddex wa dafnuhu waa aasidiisa meydka la aasayo afartaa qodob ayaa horta meydka u waajibay faslun afartaasuu sheekhu mid mid u soo celinayaa uu mid mid uga hadli doonaa maydhiga sida loo maydhayo kafanka sida loo kanfayo salaada sida loo tukanayo aasida iyo defniga sida godka loogu qodayo intaasuu inoo soo celinaya waa afartaa qodob faslun aqalulgusli maydhiga inta ugu yari tacmiimu badanihi waa jidhkiisa oo lagu wada camimo bilmaai biyo jidhkiisa ayaa biyaha la wada gaadhsiinayaa dhammaan waa loo maydhi oo biyihii baa la wada gaadhsiin meydka haddii aan la wada gaadhsiinin ma isagaa maydhiba ah o biyaa lagu maydhi waa bilmaa lama ogola inaynu shaah baan ugu maydhaynaa nidhaa ah, shaah meydka haddaynu idha shaah baa loogu maydhaya lama ogola ama mudahiraad kale shaambo haddaynu idhaahno inoo ururiya shaambooda intaynunu ururino aynuna shaamboodan baa lagu wada jijibinaya kadibna waa laga duugi doonaa marka dambana waa bilmaa buu sheikhu ku yihi biyaa loogu maydhaya aqalulgusli maydhiga inta ugu yari tacmiimu badanihi waa jidhkiisa oo la wada gaadhsiiyo bilmaai biyo jidhka dhammaan biyo ayaa la wada gaadhsiinaya rag iyo dumarkuu dooni ha ahaado wa akmaluhu ka ugu dhammayska tiranina an yaksila waa inuu maydho sawatayhi labadiisa cawro xagga hore iyo xagga dambeba wuu u maydhi isagu gacmaha ayuu waxgashan meydkana maraa loo reebi ama inta cawrada abaa loo asturi cidda maydhaysaana waa cidda isku jinsiga ah dumarkana dumar baa maydhi raggana rag baa maydhi reerka isqaba mooyaani reerka isqaba ninku xaaskiisa wuu maydhi sidii caliba uu u maydhi xaaskiisii gabadhuna ninkeega way maydhi siday caaishaba ulahayd arrimaha iyaga wixii horay noo maray hadduu dib noo soo mari lahaa rasuulka xaasaskiisa mooye cid kale ma maydheen bay leedahay caaishi radia allahu tacaala canha wa akmaluhu maydhiga inta ugu dhammayska tirani an yagsila waa inuu maydho sawatayhi labadiisa cawro labada cawro ayuu u maydhi waa kow wa an yuziila waa inuu zuuliyo alqadara qashinka iyo qurunka ayuu zuulin min anfihi sanka ayuu ka zuulini sanka wixii kaga jira ee siin iyo duuf iyo ah ayuu ka qaadi wa an yuwadi'ahu wuu u weysayni weysaysigii caadiga ahaa buu ugu weysayni wa an yadluka waa inuu jijibiyo bisidri caleengob buu ku jijibin caleengob ayuu saa ugu jijibini sidri waxaa kaloo caleenta gob u dhigma mutahiraadkan hadda la isticmaalo sida shaambooga iyo waxyaabaha lamidkii ay sidrigaasi hadda la xeer yihiin waxaynu diidanahay in sidri qura lagu maydhi la yidhaa ama mutahirkan qura ayaa lagu mayri la yidhaa laakiin biyaha waa loo raacinayaa dee wa an yasuba almaaa biyahana wuu ku shubi calayhi meydka dushiisa alaaan saddex jeer ayuu ku shubi haddii saddexdaasi ay wax u qaban waayaanna wuu ka sii kordhini sidii rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu lahaa saddex ka dhiga oo shan ka dhiga oo ka sii badiya haddaad doontiin xadiiska bukhaariga iyo muslimka ku qoran waa inantiisii zaynab hablihii maydhayey ayuu rasuulku ku lahaa waxaad ka bilowdin dhinacyada midigta ka maydha iyo meelaha looga wey uu qofku ka weysaysto saddex jeer kolkaa maydha ama shan jeer maydha ama ka badiya haddaad u aragtiin biyo iyo caleen gobno ku maydha buu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam marka u dambaysana kaafuur ama in yaroo kaafuur ah ha la raaciyo ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam intaasi waa qaabka loogu maydhayo qofka meydka ah waa inay isku jinsina yihiin baynu nidhi oo dad isku jinsiya ay yihiin faslun aqalulgusli maydhiga ka ugu yari tacmiimu badanihi waa jidhkiisa oo la wada gaadhsiiyo bilmaai biyo ayaa la wada gaadhsiin wa akmaluhu ka u dhammayska tiranina an yagsila waa inuu maydho saw'atayhi labadiisa cawro wa an yusiilo waa inuu zuuliyo alqadiro qashinka iyo qurunka min anfihi sankiisa waa inuu ka zuuliyo wa an yuwadi'ahu waa inuu u weyseeyo wa an yadluka waa inuu jijibiyo bisidri caleengob uu ku jijibiyo wa an yasuba almaaa biyaha waa inuu ku shubo calayhi dushiisa ayuu ku shubi alaaan saddex jeer halkaa waxaynu kaga baxnay maydhigii meydka la maydhayey aqalkiisa iyo akmalkiisiiba baa inoo soo haray kafankii ayaa inoo soo hadhay aqalulkafani kafanka inta ugu yari faslun aqalulkafani kafanka inta ugu yari thawbun waa maro yacumuhu wada qarisa maro wada qarisa oo wada gaadha haddii la waayana dee cawrada ayaa lagu ururin sida saxaabigiiba saxaabada rasuulka saxaabigii ka midka ahaa ee xagga hore haddii marada la saaro xagga dambe ay banaanaanaysay aqalulkafani kafanka waxa ugu yari thawbun waa maro yacumuhu jidhka wada gaadha jidhka maro wada gaadha ayaa ugu yar ama nin ha ahaado ama lab ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado maro jidhka wada gaadha oo wada qarisa ayaa ugu yar wa akmaluhu ka ugu dhammayska tiran lirajuli ninka markaynu eegayno kafanka ninka ugu dhammayska tirani alaa halaahu lafaa'ifa waa saddex maro oo dhaadheer oo dee layska horgeeyo saddex maroo dhaadheer baa ninka lagu kanfayaa waa ninkiibaa saddexdaa maro lagu kanfi welilmar'ati gabadhana qamiisun waa qamiis maro sidii toobkii oo kale ah ayaa loo xidhi waa kow wa khimaarun iyo hagoog hagoogna waa loo samaynay waa laba wa izaarun hoosgunti hoosguntina waa loo samayn walafaafataani iyo laba maro oo dhaadheer gabadhana intaa ayuu kafankeegu noqonayaa ama loogu kanfi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey xadiidu abi daa-uud xadiidka abi daa uu warinayo rasuulka umu cadiya ayuu u dhiibay inantiisii umu kalhuum kafankeegii wuxuuna u dhiibay izaar iyo diric iyo khimaar iyo laba maro ayuu u dhiibay kolka intii ayaa dumarka la leeyahay xadiidka abi daa-uudka ayay culimmadu u deliishadeen in gabadha intaa lagu kanfayo faslun kafani kafanka inta ugu yari thawbun waa maro yacumuhu jidhka wada gaadha wa akmaluhu ka ugu dhammayska tiran lirajuli ninka xaggiisa halaahu lafaa'ifa waa saddex maro oo dhaadheer welilmar'ati gabadhana qamiisun waa qamiis diric ama maxaanku idhaahdaa toob wa khimaarun iyo hagoog wa isaarun iyo hoosgunti wa lafaafataani iyo laba maroo dhaadheer salaadii janaasada oo ka saddexaad ah ayuu inoo sheegayaa sida loogu tukanayo faslun wuxuu sheekhu halkan kaga hadlayaa janaazada arkaanteeda inuu inoo caddeeyo iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee salaada janaasadu ay u baahan tahay waa toddoba qodob toddoba rukni ayay janaazadu leedahay toddobadaa rukni haddaad wax ka tagto suurtagal maaha janaazadaadii inay meel mar noqoto arkaanu salaati اljanaazati salaada salaatuljanaasada ah arkaanteedu sabcatun waa toddoba janaazadu toddoba rukni ayay leedahay alwalu ka koobaad aniya waa in la niyoodo horta kow waa in la niyoodaa waayo waxaa laga qaatay rasuulka xadiiskiisii bukhaariga ku yaalay inama alacmaalu biاniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa haddaba maadaamay janaasadu ay camal tahay camalkuna niyo ayuu u baahnaanayaa niyo ayuu u baahnaanayaa camalkii o athaani ka labaad arbacu takbiiraatin waa afar jeer oo allaahu akbar la yidhaah afar allaahu akbarood ayaa iyaduna arkaanta ka mid a ah rukniga labaad afar jeer baa allaahu akbar la odhan waxaa laga qaatay rasuulku inuu sameeyuu kibaartay suhayl nin la odhan jiray dushiisa afar jeer xadiidka bukhaariga iyo muslimka ayuu ku qoran yahay haddaba afar jeer buu qofku allaahu akbar odhan waa arbaca takbiiraat waana ficilkii rasuulka waa kii dembeeyey baa la leeyahay afcaashii rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu afar jeer kibaarto janaazada markuu tukanayo athaani arbacu takbiiraatin waa afar jeer oo allaahu akbar mid kasta la yidhaa athaaliuka saddexaad alqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ka karaya qofku haddii uu karayu istaagi karayo waxaa la odhanayaa istaag oo taagnida ku tuko taagni kolkaa ku tuko janaazadan baa la odhanaya waa waa ninka karaya laakiin waayo salaadani waa salaaduun salaaduun bay salaadu tahay dee janaazadu waa salaadii nooc ka mida cimraan ibnu xusein rasuulku wuxuu ku yidhi salli qaa'ima fain lam tastaic faqaacidan afcaashii rasuulka laga soo wariyeyna waxaa ka mid ahayd rasuulku inuu taagni ku tukan jiray araabicu rukniga afraad ee janaazadu ayna kaa ansaxaynin haddaadan la imanin qiraa'at lfaatixa waa faatixa akhris faatixada inaynu akrinno ayaa iyaduna rukniga afraad ah maadaamay salaa tahay cumuumka xadiidkii bukhaariga ayaynu ka qaadanaynaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab si gaara waxaynu uga qaadan karnaa xataa xadiidka bukhaarigu uu wariyey waa min xadiid ibni cabaas radia allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahay ibnu cabaas anahu salaa calaa janaaza faqara'a bifaatixati اlkitaab waxaynu ka qaadanaynaa markaa eh, faatixada in la akriyo janaazadu lagama maarmaan inay tahay waana rukniga afraad alkhaamisu ka shanaad asalaatu calى اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam ka shanaad waa in rasuulka lagu saliyo nebiga ayaa lagu saliyayaa isagaa inoo keeni doono salligu halkuu geli doono oo takbiirta labaad ayuu daba dhici doonaa waxaa laga qaatay xadiidu abi umaama ayaa laga qaatay salafu haadihi اlumma khalafan can salafin waxaa laga soo guuriyey inay samayn jireen oo rasuulka ay ku saliyayeen salى اllahu alayhi wasalam aلsalaaةu calى الnabiyi bacda ahaaniya waa takbiirta labaad ayaa rasuulka lagu saliyey asaadisu rukniga lixaad adducaau lilmeyiti meydka ayaa loo ducayn bacda haaliثa takbiirta saddexaad kadib meydka ayaa loo ducayn walow raximaka allah ba dheh haddaad doonto allahuma kfir lahu dheh haddaad doonto ilaahu dembigiisa dhaaf ducadan meydka loo ducaynayo waxaynu ognahay salaada janaasada gebigeedaba in laynoogu jideeyey si aynu meydka erge ugu noqono oon ilaahay uga ergeyno waa inaad meydka aynu u ducaynaa rag iyo dumarkuu dooni ha noqde e waa in loo duceeyaa kolkaa meydka waa qodobka lixaad weeye takbiirta saddexaad bayna ducadaasi daba dhacaysaa asaadisuka lixaad adducaau waa duco lilmayiti meydka ama lilmayiti meydka loo duceeyo bacda haaliati allahu akbarta saddexaad dabadeed asaabicu ka toddobaad assalaamu waa in salaamo naqsi lala yimaad oo marka laga baxayo salaamo naqsi aynu kaga baxnaa assalaamu calaykum aynu kaga baxnaa culimmadu waxay yidhaahdeen gaar ahaan madhabka maadaamay salaad tahay salaaduna labada dhinacba la odhan jiray wujuuban wa nadban loo kala odhan jiray labadii dhinacunbaa la kala odhanaya kolkaa asalaamu alaykum waraxmat ullah iyo asalaamu alaykum labada dhinacba waad u kala odhan halkaa ayaynu kaga baxnay salaada lagu tukanayo qofka meydka ah halkaa ayaynu kaga baxnay aasida ah, inta ugu dambaysa ayuu sheekhu doon fasalkii u dambeeyey ama afartii qodob ee meydka u waajibay aasid ah, baa kamid ahayd aasidii ah, buu doonayaa halkan inuu inoo keeno meydka sida loo aasayo faslun aqalu dafni aasida inta ugu yari xufratun waa god dhulka laga qodo oo tagtumu qarisa raa'ixatahu meydka urtiisa wa taxrusuhu isna ka ilaalisa min sibaaci dugaaga jumladani laba dhinacunbay ka kooban tahay waa tagtumu raa'ixatahu iyo wa taxrusuhu min asibaac waa maxay markaa tagtumu raa'ixatahu waa meydka urtiisaay qarinaysa meydku inuu dadka dhibo waxaa loo aasayaa inuu meydku wax dhibo ayaa la diidan yahay dhibidaasi ha ahaatee urtiisa inuu inagu dhibo ama muuqaalkiisaba ehelkii uu ka baxay mar kasta markay arkaan qofkoogiio halkaa yaallo halkaa waran dee waa naxdin iyo murugay u tahay kolkaa waa in la aasaayoo la qariyaa taktumu raaixato waa kow dhibkiisa ayaa dadka laga qarinaya wa taxrusuhu min asibaac isagana waa la dhowrayaayo wixii bahala ee cuni lahaa ayaa isna laga ilaalinayaa haddaba aaside meydka la aasayaa laba ujeedaa ku jira in isaga dhibkiisa dadka laga ilaaliyo iyo in isaga laftiisaba la ilaaliyo oo bahalkii cuni lahaa laga dhowroo laga ilaaliyo wixii labadaa ujeeddo gudaya ayaynu odhanaynaa waa aqalkii ee dee godna godnaa een ahayn wax dhulka laga soo laga soo dultaagayo ama sanduuq lagu ridayo ama guri yaroo loo dhisayo haddaynu nidhaa meydka qol baanu dhisaynaa qol dhinac kaste ka dhis ka xidhan qolka albaabkana dushaabanka ka xidhaynaaba aan nidhaa lama ogola lama ogolo inaad tidhaa qol baanu dhisi anu qolkaa unbaan meydka dhigi dhinac kastana waan ka xidhi macal dushaan ka xidhi urno ka soo bixi mays lagaama ogola war waa inay xufra jirto god waa inuu jira xufra aqalu defni aasida inta ugu yari xufratun god weeyi taktumu qarisa raa'ixatahu urtiisa wataxrusuhu kana ilaalisa min asibaaci dugaaga o in god lagu aaso ayaa horta meydka lainoo jideeyey waxaanan ka qaadanaynaa si guud marka loo eego afcaashii rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu meydka aasayo dee geedna lama dul saari jirin gurina looma dhisi jirin sanduuqna laguma ridi jirin dushana looma dhisaynin aayar baa la aasi jira oo god loo qodi jiray godkaasi inta uu la eg yahayna culimmadu waxay idhaahdeen xadiidu abi daauud xadiidkaa abi daauudka iyo tirmidiga ku yaala ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintii uxud uu saxaabada ku lahaa isagoo xabaasha qarkeega taagan owsicuu wa acmiquu wa akmalka owsicuu wa acmiquu war ballaadhiyo oo dheereeya buu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam waa in la ziyaadiyo hoosna loo dheereeyo qiyaasta dherarkaasi intuu yahay waxaa laga qaatay taagni iyo welibana faraha oo la taago dardaaran cumar binu khadaab ka sugan radia allaahu tacaala canhu uu cumar dardaarmayo in xabaashiisa intaa laga dhigo taagni gacanta welibana sidaa loo fidiyey cid ku inkirtayna saxaabada ayna jirin waxaa la yidhi kol haddaynu ognahay horta xabaashu inay tahay god aan ognahay rasuulku dheerayn iyo ballaadhin inuu ina amray haddana cumar uu taa dardaarmay dee waxa qiyaasaha sheegi karaya waa xadiidkaa cumar waa riwaayadaa cumar dardaaranka cumarna meel kale kama keenina kolley rasuulka unbuu ka fahmay oo rasuulku unbuu ka qaadanaya aqalu defni aasida inta ugu yari xufratun waa god tagtumu qarisa raa'ixatahu meydka urtiisa wa taxrusuhu ka ilaalisa min asibaaci dugaaga wa akmaluhu intiisa u dhammayska tidhanina qaamatun waa taagni wa bastatun iyo welibana gacan fidin wa yuudacu waa la dhigayaa halkaa bastada farafidin odhan mayno dad baa laga yaabaa inay ku macneeyaan farafidin faraha oo in faraha dee waxaad farafidin ka dhigi kartaa adoo taagan baad sidaan odhan kartaa waa gacan fidin wey gacantaagid taagid weeye wa akmaluhu inta u dhamayska tiran iqaamatun waa joog iyo wabastatun gacan fidin wa yuudacu waxaa la dhigayaa khaduhu meydka dhabankiisa cala turaabi ciidda ayaa la duldhigi meydka ciidda ayaa la duldhigayaa dhabankiisa ayaa ciidda loo banayn waa in haddaba meydkii intaa dhabanka loo baneeyo oo carada loo qaawiyo oo sidaa loogu saaro waxay culimmadu ka qaateen ama madhabku uu ka qaatay ibnu cabaas radia allaahu canhuma wuxuu leeyahay anna nabiya sala allahu alayhi wasalam sulla min qibali ra'sihi waa ka odhanaya muhaajiriinta iyo ansaartuna sidaa ayay ku dhaqmi jireen wayajibu waxaa kaloo waajibaya towjiihuhu in loo jide loo jeediyo ila alqiblati xagga qiblada xagga qiblada ayaa loo jeedin oo meydka tawjiiha qiblada loo jeedinayaana wuu u waajibayaa waayo waa salafkii iyo khalafkii ayaa labaduba sidaa isticmaalaya in meydka qiblada loo jeediyo aathaar ku soo aroortayna wayba jirtaa oo rasuulka laga wariyey sala allahu alayhi wasalam halkaana aasida intii ugu yarayd ayuu sheekhu kaga baxay haddaba meyd la aasay ma lasoo faqi karaa asbaabaha meyd la aasay loo soo faqi karaana waa maxay afar qodob ayuu sheekhu inoo sheegayaa oo meydka isagoo la aasay loo soo faqayo yunbashu waa la qodi ama waa la faqi almeytu meydkii ayaa la soo faqi liarbaci khisaalin afar tilmaamood mid ahaan baa loo loo faqi afar tilmaamood mid ahaan ayaa meydka loo faqi doonaa lilghusli ama lilghasli maydhi waa loo faqi haddii meydka aan la maydhin maydhigu inuu waajib yahayna aynu soo aragnay aan laga baqaynin maydhkii inuu isbedelayna aan laga baqaynin ha la faqo si loo maydho oo waajibkaa loo guto idaa lam yataayar waa markuuna doorsoomin walitawjiihihi ujeedintiisa ila alqiblati qiblada loo jeediyana waa loo faqi haddii la ogaado meydkii la aasay inaan qiblada loo jeedinin doorsoonna uuna ku imanin qiblo ujeedintana waajib aynu ku soo marnay inay tahay waa la faqi si meydka dib qiblada loogu jeediyo welil maalin maal baa loo faqi meydka idaa dufina marka la aaso macahu maciisa haddii meydkii hanti lala aasay markii la aasayey ayay lacag badani la socotay ama maradiisii ka fankahayd bayba lacagii ku xidhnayd ama isagaaba lacag badan xidhnayd saacad buuba xidhnaaba qaaliya qaaliya oo la garanaysa taa qiimaheegu de ah, waali wax aduu qiimo un iska leh muhiim maaha qiimaheegu xataa inuu dee noqdo haddii meydkani hanti ay la socoto dadkii hantida lahaa hadday cafiyaan waa la iska dayin haddayna dadkii hantida lahayn cafiyin waa in lasoo qodaa oo dee qofkan xaqiisii la gaadhsiiyaa ilan qofkan xaq baa ka maqane meydkuna ma intifaacaye eh. diinteennuna ma ogolo idaacatlmaal in la sameeyo welilmaali maalka dartiina waa loo faqi idaa dufina marka la aaso macahu maciisa markii lala aaso welilmar'ati gabadhiina waa lafaqi waa gabadhay tani u gaar tahay idaa dufina marka la aaso janiinuhaa uurjiifkeegii janiinka waxaa loo yaqaanaa calool calool ku jiraha ilmaha yaree calool ku jiraha ah ama ha ahaado lab ama dhadig ha ahaadee calool ku jire urjiif bay markaa soomaalida odhan jirtay urjiif janiin waa urjiif idaa dufina marka la aaso janiinuhaa uurjiifkeega marka la aaso macaha iyada maceega lala aaso gabadhii oo maxaanku idhaa fool ah ayaa dhimatay ilmihii yaraana ma umulin waa laysla aasay waxaa suurtagal ah oo la caddeeyey in ilmahaa yari ilmo nool uu ahaa haddana nolol lagu gaadhi karayo haddana nolol lagu gaadhi karayo gabadha ha la qodo xabaasheedii hana la soo saaro qaliin camaliyad ha la sameeyo ilmaha yar hala badbaadiyo ilayn qof nool iyo qof dhintay qofka dhintay ka nool badbaadadiisa ayay aad iyo aad diintu mudni usiisay ilmaha yaree caloosha ku jira sidii loo badbaadin lahaa loo badbaadiyo yunbashu waa la qodayaa almeytu meydkiibaa la qodi liarbaci khisaalin afar khasladood ama afar tilmaamood ayaa loo qodi lilgusli maydhi baa loo qodi idaa lam yatagayar markuuna doorsoomin hadduu doorsoomo laakiin maydhigaa loo qodi maayo walitawjiihihi ujeedintiisa ayaa loo qodi ila alqiblati qiblada loo jeediyo welilmaali maal baa loo qodi idaa dufina marka la aasa macahu maciisa welilmar'ati gabadhiina waa la qodi idaa dufina marka la aaso janiinuhaa uurjiifkeega macaha iyada maceega lala aaso wa amkanad ay suurtagal noqoto xayaatuhu inuu nool yahay ilmahaa yari inuu nool yahayna ay suurtagal tahay hala qodo ayaa la odhan halkaa waxaa inoogu dhamaaday salaadii iyo janaasooyinkii salaadii ayaa bartaa inoogu dhamaatay iyo axkaamtii ay lahayd ama meydka iyo axkaamtii u waajibaysay oo dhan laakiin janaazada waxa loo raaciyey kitaabu salaad waa salaada janaazada adarteed weeyi ilan defnigii oon salaad ahayn baa meesha yaalla takfiinkii oo kanfid ah oon salaad ahayn baa meesha yaalla eeg laakiin salaadii dee maadaamay salaad tahay oo salaadi ay taalo taasaa loo munaasabeeyey inta kale oo dhan waxaa la yidhi kitaabu salaad ha lagu sheego haddaba kitaabu salaad baa lagu sheegay isticaanooyin iyo iyo kaalmaysi buu halkan ka warramaya waxaa wanaagsan qofku inuuna cid kaalmaysan waxyaabaha halkan uu soo qaadanayo ayuu inoo qaybin doonaa haddaba kaalmaysiga afar buu u qaybin doonaa icaanada afarta uu u qaybinayo inay tahay mubaax iyo inay tahay khilaaful owle iyo inay tahay makruuh diintu ay karaahiyeysatay oon wanaagsanayn iyo inay tahay waajib afartaa ayuu ka dhigay icaanadii sheekheenani isticaanadii baan doonayaa alisticaanaatu hadda eeg waa kala axkaam icaanada iyo isticaanadu waa kala axkaame la soco icaana iyo isticaana ma la socotiin icaanadu waa maxay icaanadu waa kaalmayn acaana bay ka timid afcala bay ka timid waa masder afcale ka yimid oo muctalulcayna icaana waa kaalmayn isticaanana waa dalabwa dalabulicaana inaad qofka wax ii qaba tidhaa wax ii qabada dalabkaasaa la diidan yahay laakiin adigu inaad wax qabato dee xoogaaga inaad dee kala baxdo oo dadka wax ugu tarto maasha allah khayr iyo wanaag baa kuugu jire icaanada iyo isticaanadu way kala duwan yihiin markaa isticaanan halkan ka hadlaynaa faslun alisticaanatu alisticaanaatu kaalma dalabku qofka oo ii kaalmee yidhaahdaa arbacu khisaalin waa afar qaybood afar khasladood bay noqonayaan mubaaxatun mid mubaax ah isagaa inoo keeni doona wa khilaafu lwlaa iyo mid khilaafu lowla oo laga wanaagsan yahay wa makruuhatun iyo mid makruuh ah oo la karaahiyeystay wa waajibatun iyo mid waajib ah oo inaad ii kaalmeen qofka tidha waajibba ay kugu noqonayso afartaasaa loo qaybiyey falmubaaxatu ta iska mubaaxa ah hiya taqriibu lmaai biyaha ii soo dhaweeye oo kale weeye qof inaad tidhaa biyahan ii soo dhaweeye kitaabkaa ii keen inaad tidhaahdo waa iska mubaaxa taqriibulmaai biyaha soo dhawayntooda oo kaleba weeye waa dalabu taqriib ilmaa soo dhawaynta biyaha inaad dalabto iyo wax lamida qalinkaasi ah, si kitaabkaa ah, isi waxyaaba noocaas oo kalea wakhilaafuulowlaata khilaafulowlahaa ee laga wanaagsan yahay hiya sabulmaai waa biyaha oo loogu shushubo calaa naxwi lmutawadi'i ka weysaysanaya wax lamidka ah qof weysaysanaya inaynu nidhaahno ha loogu shushubo biyaho wejigii gacmuunba hoos dhiganaya kildhi baa dul sidataa waa khilaafulowla waa laga wanaagsan yahay weeye wlmakruuhatu ta makruuha ah ee karaahiyadu ay ku jirto hiya liman kiibay u sugnaatay yaksilu maydhayay acdaaahu xubnihiisa makruuhadu gacanta inaad fidisown ii weyse ii maydh waad caafimaad qabtaa gacantan ii maydh wejiga ii maydh lugaha ii maydh eeg waa dee wax laga wanaagsan yahay weeye wlwaajibatu tawaajibka ah inaad dalabto hiya lilmariidi bay usugan tahay cinda alcajzi markuuna karin nin mariida ayaa jira ma weysaysan karo haddaan loo maydh oo loo hadduu bilaa weysaan ku tukani yidhaa dee saw kuwan biyihii ag yaaliin weysadii ma karayo laakiin isticaanu ku karaya war codso waajib bay kugu tahe sheeg si aad cibaadadaada waajib ugu gudato sheeg oo waxaad tidhaahdaa waxaa ii qabta dheh waxaa ii qabta dheh waa qofka mariidka ah markuu caajis uu kari waayo inuu xubnihiisa maydho ama inuu gebagebaystaba cid buu kaashani walow walow mushaarba hala weydiiye kaa uu yidhi haddaba ii weyse hadduu yidhah maxaad iska bixin dee ujratulmiligii way ku heshiin karaan intii ujratulmiliga ahayd way isla qaadan karaan ii gebagebe hadduu yidhaahdo ujratulmiligii uu iska qaadanaya gebagebayntii iyo waxyaabihii lamidka ahaa ujratulmili wuu ka qaadan karaa oo imikaba de inaga dad badan oo aynu nidhaa yurub iyo maraykan bay ka shaqaynayaan ayaa laynoo sheegaa inay dadka waaweyn ee cajaaisda ah duurulcajaa'iska intay tagaan ayay maxay sameeyaan ayay dabada umaydhaan dadka waaweyn ee maxaanku idhahdaa gaboobay ee daanisa soo rogi karaynin iyagoo welibana gaala adu aba islaamba ku gaala balka waran qof baa isaga tiirun laga dhigaa baa la yidhi intaa loo xidho waxyaaba waaweyn tiirun subermarketyada waaweynunbaa ishortaag la yidhahdo tiir ayidaasunbuu hayaa dadkaa subermarketka ka shaqaysanaya intay soo noqonayaan o dhan aydaa-un ha isku cunaan isaga dushiisa waa geedka halkaa ku yaalla ay eyga eh, eh, eh, lagu xidhanayo un mushaar buu ku qaadanaya alisticaanaatu kaalma dalabku arbacu khisaalin waa afar qaybood mubaaxatun mid mubaax ah wa khilaafulowlaa iyo mid khilaafulowla ah oo laga haboon yahay wa makruuhatun iyo mid la karaahiyeysanayo wa waajibatun iyo mid waajiba falmubaaxatu ta mubaaxa ihi hiya taqriibulmaai biyaha oo la soo dhaweeyo weeye qofka loo soo dhaweeyo la dalbo wa khilaafulowlaata laga haboon yahayna hiya sabulmaai waa biyahoo loogu shushubo calaa naxwi lmutawadi'i ka weysaysanaya waxa lamidka ah wlmakruhatu ta makruuhadee la karaahiyeystayna hiya liman bay u sugnaatay yaksilu maydhaya acdaa'ahu xubnihiisa wlwaajibu waaji wlwaajibatu ta waajibkiihina hiya lilmariid bay u sugan tahay cinda alcajzi liman yuksalu acdaa'uhu ma yidhi yuksalu halkaa majhuul ma dhigay ma yaksilu buu yidhi mise yuksalu dhammaan yaksilu unbayna wada leeyahay miyaa wa yuqsalu yidhiba lama haya maya yuqsalu majhuulkaasay aada ugu macaan tahay welibane in yuqsalu loogu dhawaaqo ay aada ugu macaan tahay wlwaajibatu tawaajibkiihi hiya iyadu lilmariid bay usugan tahay qofka mariidka ee buka waa cinda alcajzi markuu una waxba karaynin ee awood la-aan noqdo in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeenni wallahu subxaanahu tacaala aclaa w